xaggii muطalliqa weeyaan ikhtiyaar inaan qofku qasbanayn fasaqata uu markaa saaqid buu noqonaya yani laqwi buu noqonayaa min mukrahin mukrah markii uu ka yimaado wax iska saaqid oo aan ictibaar lahayn ayuu noqonayaa oo aan la tirsanayn wlxanafiyu mashtarada xanafigu ma shardisanin arrinkaasi ikhtiyaarkii ma la shardiyaayo alaaqulmukrah ma dhacaya mise ma dhacayo ayaa ay jumhuurka iyo xanafiyadu isku khilaafsan yihin jumhuurku de ma dhacayo bal waa macduur ikhtiyaarkii meesha waa ka maqan yahay xanafiyaduna waxay ka eegayaan ninkan yaanu maaragtay cudurdaarba hal ahaadee arinta noocanihi calaaqa lama laha wixii laga dhaafay mukraha mukraha wixii laga riday waa dembiga oo waxaa laysku haystaa cufiya liummati alkhata wanisyaan wamastukriyu calayhi wixii ay dalaalatu liqtidaabi odhan jireen qolyahan usuuliyiintu meeshan maxaa la qadaraya cufiya liummati alkhaau khaa baa loo dhaafay waa loo dhaafay maxaa loogala jeedaa ma kuma dambaabayaanba isagoo axkaamiba kama ratib mayso marka jumhuurka halkaa waxay marar fara badan ay ay socodsiiyaan inaan xukun laga ratibaynin inkastoo aanay fii jamiic mawaain ahayn oo meelo fara badan eh, ay ka ratibayaan oo eh, de qofkii naasiga ahaa khata buu uga dhacayaa eh, akligii iyo shurbigii ramadaanta maalikiyadii waataynu soo maraynayo umay cudur daaraynin mukraha laftiisa shaaficiyadu marka soonka la joogo khilaaf baa ku jira maaragtay ah, ma ka dhacay iftaarkii miyuu xasilayo haddii lagu qasbo wax cunay misema xasilayo meelo fara badan waxyaalihii damaanka calaaqa la lahaa mukrahaba ahaade de maaragtay waxa weeyaan isagoo ku qasba wixii inu sameeyo haddana damaankii mararka qaarkood waa ka ratibmaya marka xanafiyadu waxay leeyihiin cufya liummati lkhata wanisyan iyo arrimani dembigunbay calaaqa la leedahay laakiin wixii axkaamtii kale sideeda ayay u ratibmaysaa qofkii mukraha ahaa balaaqiisuu dhacayaa layidhi qoyaha kalena ma dhacay mukrah markaa de wax badan oo iska ikrah la sheego oon oh, ikrah ahayn bajradan xaddul ikrah baa loo baahanayaa kole kutubtii furuucda ayaa sii qeexaysa oo qofkii marka ama la dilayo ama xoolihiisii la dhacayo oo markaa halis weyne ay soo gaarayso laakiin gabadhii baa igu dhigtay qaarkood korni xaaska igu dhigtayo way isii day weyday ilaa iyo intaan markaa ugu dhawaaqayay de isii day weyday waxba halkaas meeshaa kama muuqdo wuxuu yihi sharطu طalaaqi اlاkhtiyaaru fasaqط min mukrahin wاlxanafiyu mashtar wاlcaqlu waxaa kale oo shardiga dee maarata in qofkii caaqil yahay oo aan qof waalan ahayn laa fii muctadin qad sakira lama laa may caqligii la shardin maayo fii muctadin mid markaa xadgudub sameeyey oo qad sakira sakhraamay kii cudurdaarka lahaabaa isagana halkaa lagu saaraya ee aan garanayn waxa inuu khamri yahay isagoo garanayn cabay dee kaasi markaa shardigii alaaqu wuu ka maqan yahay laakiin kii ku xadgudbe ku talagalay ee ogaay inu xadkhamri yahay ee iska cabay kaasi balaaqisi wuu dhacayaa cinda aljumhuur wlmusaniyu cudra hada nasara imaamkii ardayga shaafici ahaa abu ibraahim almusani wuxuu isagu uu ku tegey in kaasi balaaqiisu aan dhacay waana khilaafkii madhabka dhexdiisa ka jira dembiganuu galay waa halkeeda oo dee dembiga maarata sidiisiiba cuquubada qaadaya laakiin maanta caqligiisii ma joogo ayuu isagu leeyay masaladuna waxay calaaqo dhinac kala leedahay qofkan sakraanka ah mukalaf ma yahay mise ma aha marka madhabku wuxuu ula dhaqmaa inuu mukalaf yahay walow usuuliyiinta qaarkood usuuliyiintii madhabkaba madhabka shaaficiyada usuuliyiintiisu ay qaar badani mukalaf ma aha yidhahdaan waa tan ku kaliftay imaam nawowi markuu manhaajka qorayo markuu wax kasta sheego shartu atakliif in la sakraana bu dabadhigaya markaas maadaama kutubtii usuulka lagu sheegay sakraanku inaan mukalaf ahayn fiqigii marka la joogana uu sidii mukalafka loola dhaqmayo ayaa mid kasta marku marka hor jeer soo maro atakliif ila sakraan buu daba dhigaya yacni kaasi isaga sidii mukalafka loola dhaqaya aan mukalafba ahaanin haddii waa mukalafba la odhan lahaana xaaladdu way sahlanaan lahay wuxuu yidhi kadalika albuluuqu waxaa kale oo la shardiyaa qaangaan oo de haddii kale qofkii mukalaf uma noqonayo wabnu xambali imaam axmed raxmat ullaahi calayhi saxaxahu wuxuu ka ansixiyey min asabiib kii yaraayeen qaangaadi in yacqila hadduu wax kala garanayo si fiican wax u fahmayo oo qof alaaq iyo nikaax iyo waxaba si fiican u fahmayo uu yahay alaaqiisu wuu dhacayaa buuli riwaayad hore u lahaana inuu weliyun fi nikaax noqon karo waa tii nagu soo maraysay markaa waxoogaa nooc awooda iyo suldaa ayuu siinayaa muraahiqii wiiisani ma soconaya aban islaamnimada ayuunbay jumhuurku le way ka asaxaysa khilaafan lishaaficiyi wamaaliku صaxaxahu min alweli imaam maalik wuxuu ka tasxiixiyeyba weligii calasigi isagii kii weliga u ahaa ayaa alaaqii ridi kara buu leey waqayruhu lam yaqbali ayrkii ma aqbalin de waa taynu soo qolcigiina kusoo maraynayo isagu weligii suldadii alaaqa uu siinaya haddii qofkii uu yahay qaasir sagiir hadduu yahay safiiha way isku khilaafaan laakiin sagiirka iyo sagiirada awoodoodii isagaa من المريض صحح الطلاق فمالك ورثها إطلاقا وأحمد عليه ما لم تنكحي والحنفي إن عدة لم تبرحي والشافعي في إرثها قد نازع إن لم تكن ترقب أن تراجع ومالك في ذاك لم يفصل سألت الطلاق أو لم تسأل مريض كما يمكن أن لقى هذه صححوا تصحيحيا الطلاق طلاق بي تصحيحيا من المريض كي bukay maradulmowtka u hayey kii markaa eh, nooca ahaa dalaaqiisii way tasxiixinayaan oo ma laha xataa maalikiyadii dadkii markaa tashadudi jiray marka axkaamta mariidka ay timaado alaaqii ma dhacaya ma laha alaaqii way ridayaan laakiin wixii laga baqanayo ah inuu qofkan doonayo inuu ka saaro dhaxalka tiibay ka hor istaagayaano famaalikum warafaha ilaaqa imaam maali wuu tawriiinayaa weligii xataa hadday nin kale guursato ciddadeedii baa dhammaatay nin kaley guursatay kii kalaaba ka dhintay oo ay dhaxashay markaa kadib uu kana xanuunkii ku dheeraaday uu markaa dhintay waa dhaxlaysa mucaamalatan lahu binaqiid lqasdi naqiid lqasdi ilfaasidkii ayuu cagsigeedii kula dhaqmay xoogaa markaa taasi waa fogaatay wa axmadun calayhi maa lam imaam axmed isaguna waa waafaqsan yahay laakiin waa intaanay guursan guriy hadday laakiin nin kala guursata de waxa weeyaan eh, laba nin mar wada dhaxli mayso walxanafiyin ciddatun lam tabraxi walxanafiyo calayhi isagoo ku sugan yahay in ciddatun lam tabraxi haddii ciddadii zuuli xoogaa bu isna axmed ka sokeeya axmed xataa ciddadii oo baxday oo maaragtay waxa weyaan khutaab kaleba ay meesha joogaan ayuu weli oo dhexlaysaa leey xanafiguna wuxuu leeyahay maya intaan ciddadu bixin ayuunbay dhaxlaysa hadduu alaaqu baainba yahay ayada laga hadlaya hadduu alaaqu rajci yahay waa waafaqsan yahay ayada hadal ma laakiin alaaqii baainka ahaa ciddadiisi intay ku jirta way dhaxlaysaa buri washaafici fii iriha qad naasaca shaafici wuu ka dooday dhaxalkii xaggii soo gelaysaa buui dhaxalka alaaqii waynu tasxiixinay waa alaaq baain raggii kale ayaabay xalaalo noqonaysaa markay ciddadii dhammaanto ama waabay guursatayba halkey markaa nikaax halkee iri ka imanaya buui kol haddii alaaqi ama aynu alaaqan hor istaago argana ma dhacayo gabadhi xaas bay sii ahaanaysa ama dee waxa weya arrintaas meeshaa ka baxo oo shaafici fii iriha qad naasaca dood buu ka keenay in lam takun tarqubu an turaajaca haddii aanay rajaynaynin in la soo ceshado oo rajciyo aanay ahayn meeshaasi dhaxalma imanayo wamaalikun haddaba maalik fii daaka arrinkaan soo sheegnay lam yufasili ma kala saarayo sa'alati alaaqa aw lam tasali mayadaa codsatay mise may codsanin ma raalli bay ku ahayd mise raalli kumay ahayn waxaaba eegaya usan kolba haddii la dalaaqay fii maradi lbowl oo dhexdiisa laakiin qolyaha kale ee la jooga madhabka yani wax ka waafaqsan xanaabiladii iyo xanafiyadii iyo waxay leeyiin hadday raalli ku tahay meeshaas markaa qasdi faasidihi meesha kama muuqdo markaa taas iyadu dhexalka soo geli maysa wاlxakamaani duuna idni طalaqaa ladayhi aw bاlاkhtilaaci faraqa waa markii in khiftum shiqaaqa baynihima fabcasuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha labadaa la dirayo awoodda ay leeyihiin baa laga hadlaya wuxuu ihi wlxakamaani labada xakamee la dirayaa طallaqaa way furayaan ladayhi lada imaami maalik duuna idnin iyagoon wax idina ka haysanin zawjaynki aw amase faraqaa way ku yani waa waa muxakamayn weeyaan waa garsoorayaal eh ma aha wukalaa ayaa markaa maalikiyadu ay leedahay waana qowl shaaficiyada iyo dee xanaabiladaba ku jira laakiin muctamadka shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyaduba waa inay wukalaa yihiin waa wakiilaani maaha xakamaan maaha yani garsoorayaal ma aha xukunka ridaya iyagu e waxa weeyaan waa dad la dirsaday oo odagana xaggeedu ka socdaa kana xaggiisu ka socda wixii iyadu ay markaa ogoshahay khulci iyadoo maalkii lagu xukumayaa sow hadday ogoshahay tiraahdo khulci waad haddaad garataan khulciga waad aqbali kartaa markaasuubuu khulciga aqbali karaa zawjka laftiisiina haddii uu soo wakiishay xakamkiisii dalaaq haddii ay arrintu noqoto waad ridi kartaa khulci hadday noqotona waad aqbali kartaa ayuubuu sidaa laakiin haddii kale inay kasoo talo bixiyaan iyo mooyaan wax markaa awooda oo ay eh, samayn karaan ma jirto haddaan waxba loo idmin wlxakamaani duuna idnin alaqa ladayhi aw bilikhtilaaci faraa maxaluhu alaaqu halkuu ka dhacaa azawjaatu waa dumarkii la qabay ayuunbaa waxaw nin waliba zawjadiisii unbuu furi karaa iyo war rajciya tii la furay ee weli ciddadii rajciga ku jirtay iyadana maxal way u tahay alaaqiyo way furmaysaa bilitifaaq taa intaa waa laisku raacsan yahay in zawjaadkiina ay furmayaan rajciyadiina ay furmayso wax murana oo ku jiraan ma jiro oo dalqad kale iyadoo dalqad hore qabtay haddii iyadoo ciddadii ku jirta dalqad labaad haddana lagu rido de way dhacaysa dabcan ma noqonayaa bidci mise ma noqonayo hawshaa waynu soo halmarnay duuna alajnabiya buuli tii ajnabiyada kii munajaska hawaalaysi ogolyahayo dee munajaskii wixii nikaaxii jiray meesha ka saaraay kii mucalaqa ahaa ka waran wuxuu yihi waman calaa nikaaxihaa yucallaqi alaaquhaa lagaa walam tuallaqi waman gabadhii yucallaq alaaquhaa alaaqeeda la calliqo calaa nikaaxihaa lagu calliqo guurkeeda oo la ydhahda in tasawajtu fulaanata fahiya hiya aaliqun lagaa hadalkaasi lagwi weeyi walam tuallaq haddii la guursado waxba furmi mayso la furi maayo waa shaaficiyi xanaabila sida ay qabaan walxanafi saxaxahu xanafigu wuu tasxiixinaya wadaa qowlkan xanafidu ay qabtaa intamaa limaaliki maalik laftiisana waa u nisbo sheegto isna wuu qabaa in lam yakun qad camama wa haddii aanu tacmiimsanayn alaaq lmucalaq fi ljnabiy tii ajnabiyada ahayd alaaqii mucallaqa ahaa ma qabanayaan mise ma qabanayo maalikiye iyo xanafiya uu qabanayaa layidhi waxaana wax tacliiq ninkan awoodda dalaaqa isagaa lahaa dalaaqii munajaska maanta suuragal ma aho dee maaratay suldadii nikaaxaan jirin laakiin waxa weeyaan kii mucallaqa ahaa wax diidayaa ma jirin shaaficiye iyo iyo iyo xanaabilana waxay ka dhigayaan waxaan mucallaqi inuu farci ka yahay munajaska oo man qadara cala tanjiiz malaka qadar cala tacliiq man malaka tanjiiza malaka tacliiq waman laa falaa bihi qofkii tanjiiz awoodo oo wixii suldadii hadda uu ku ridi lahaa haysta unbaa tacliiq iyo waa farace isagana awoodo bay leeyihiin almucallaqu farcun can ilmunajaz haddaan munajaskiiba awoodin kana ma awoodo bay leeyihin maalikiyada iyo xanafiyadu waxay ku kala duwan yihiin markaa xanafiyadu mutlaqan bay ogolyihin waxba shuruud kuma kuma xidhayaan laakiin maalikiyadu bal hadduu ihahda ka waran kullu imra'atin atasawajuha fahiya taaliq tii alle aan guursadaa way furan tahay kullamaaduna dee takraar bay keeni jirta tanuu guursanaya way furmaysa tan kaluu guursa way furn markaa ninkii wuxuu noqonayaa nin alaaqii maxaa nikaaxiiba uu ka soo oodmay dee nikaaxna ilaahay baa furay nina qofna ma oodi karo ma soo xiri karo maarata nikaaxa marka shareecadiiba in la dabagediyo ayaa meeshaa ka iman ba yidhahdeen markaa kaasi ma ansaxayo laakiin haddii uu koobo heblaayo ayuu yidhi reer hebeltii aan ka guursadaaba way furan tahay wi magaalo heblaayotii aan ka guursadaaba way furan tahay wi bashahaalaeaasway dhacaysa taas ti ka guursadaa way furmaysa laakiin haddii adduunkii oo dhan iska xanibo taasi ma soconaysa xanafiyaduna waxay yhahdeen waa isku mi tacliiqa ah aynu ogolaanay ama tacmiim ha ahaada ama taksiis ha ahaada axkaam raja man lam tabin lizawjiha an yartajic fi ciddatin wamaa lahaa an tamtani wasuna ishhabin waqiila yajibu lishaafici wamaa calayhi lmadhabu tasixu bilqowli bilaa nisaaci wacinda malikin bilistimtaaci biniyati rajci walilnucmaani yuwaiha ka axmed ashaybaani wkulu daa muxaramu lishaafici maadaama bilkalaami lam yuraajici wamalikun xarama maa lam yusmici rajcataha facindaha lam yamnaci ومن تزوج غيره إذ تجهل رجعته فذا النكاح يبطل ومالك صححه إن دخل بها وقيل عنه صح مسجلا ومن تبين بعدد فلا تحل إلا بزوج غيره بها دخل مغيبا حشفة وورد عن السعيدين كفى أن يعقد واشترط الإنزال عند الحسن ورد فالشرع على الماضي بني وشرطه صحة عقد ونكر على قديم الشافعي فما اعتبر ووطئها في نحو حيض حللا ومالك والحنبلي أهملا لغير مالك كفى صبي مراهق ومثله الذبي وشرط عبد عنده أن يلزم وذاك في نحو الخصي أن تعلم لا يثبت الهدم إذا ما لم يبت طلاقها وعند نعمان ثبت وحول من لم تبن أحكام رجع سوء عشري حاسك سوء عشري بعد الطلاق man lam tabin tii aan baa-ina noqon lisawjiha an yartajica ninkeedii waxaa u furan inuu soo ceshado fii ciddati intay dee ciddadii ku jirto dee ciddadii dhamaata cidina soo celin hadday marka horeba alaaqu baayin ahaana dee cidina soo celin mayso wamaa laha an tantanic xaqna uma laha iyadu inay diiddo oo ridaheedu halkan shardi ma aha ama ayibaat ama waxay doonta ahaato shardi ma aha dabcan hadday ciddo ku jirto ayibunbay iska noqonaysaa kastoo dhici karto inay ciddo ku jirto iyadyo aan ayib ahaynoo istidkaalu lmaa haddii ay dhaco istidkhaalu lmani markaa lafteeda de yadoon jimaacdhicin ayaa dhici karaysa inay haddana ciddo tirsanaysa la hado ciddadii ay markaa meesha timaado calaa kulli xaal rido malaha oo waxa weya ridaheedu ictibaar uu leeyahay ma jirto suldadii zawjka ayay weli ku jirta wa sunna ishhaadi markhaati in loo sameeyo rajcada oo laba markhaati waashiduuda way cadin sida aadu ay sheegtay la sameeya waa sunne jumhuurkusaasay qabaan wa qiila yajibu lishaaficiy waxaa la yidhi mia shaafici agtiisa waajib buu ka yahay wamaa calayhi lmadhabu laakiin madhabku kaa kuma soconin rabiic isagu waxaa weliya waa labada qowl ee shaafici kii dambeeyey waa qowl qadiim ahaa oo uu ka noqday haddana rabiic wuxuu sheegaya inuu dib ugu noqday oo aakhiru qowley imaam shaafici in amarkaa ashhidu daway cadlin minkum waaqimu shaata lilah uu lilwujuub yahay buu sheegay wahuwa kamaa qaada rabiicu aakhiru qowlayhi fatarjiixu fiihi ajdaru waa kan subadku ilaha marka laakiin muctamadka madhabku waa in aanu waajib ahayn mustaxab ishahaadkaasi marka maxay noqonaysaa way asaxaysaa bay noqonaysa hadi la hahdo waa waajib shardi inuu isu bedelayaayo iyadoo aan markhaatiyadii maqlaynin waad soo ceshaday xaaskaygii ma shaqaynayso markii markhaatiyo ay maqlayaan ayuun bay markaa asixi ka imanaysa iyadii in la ogeysiiyaa iyadu dee waxba kuma xidhno halli yaalo wax ku xidhanoo shardi ka dhig shardi cidina ka dhigi mayso ila imtinaaceediiba ma laha ictibaari tasixu bilqowli bilaa nisaaci haddaba rajacdu maxay ku ansaxdaa haddii raajactuki uu yidhahdo waan ku soo ceshaday radadtuhaa ila nikaax wixii la hadal ah, hadduu ku soo celiyo taasi waa muran la-aan way ansaxaysa wii kale markaa lasku haystaa hadal ka soo haa wa cinda maaliki maalik agtiisa waxay ku ansixi bilistimtaaci biniyati rajci uu ku istimtaaco isagoo niyadiisu ay tahay soo ceshi istimtaacaasi jimaacna waa noqon karaa wax ka sokeeyana wuu noqon karaa markaa laakiin niyuu u baahan yahay soo celin inuu qofku niyeysan yahay haddii aanu niyeysnayn xaaraan bay noqonaysaa fii madhabi maalik istitaacaasiba xaaraan buu noqonayaa gabadha nina sidii ajnabiyadii xaaraan uga tahay lama khalwoon karo ma eegi karo eh, istitaackana hadalkiisabada laakiin marka niyatu rajci soo celin markii niyadu ay tahay ayuu ogolyahay walinucmaani nucmaan isaga waxay ugu xalaaloobay biwadcihaa ka axmed ashaybaani isagoo axmed lamida ah. axmed iyo abu xaniifa waxay leeyihiin jimaac walow biayri niya diyatistibtaac iyo diyatrajcigii looma baahno jimaac hadduu uu sameeyo way soo noqonaysaa waxaanay qabaan labadoodu inaanay xaaraanba ka ahay oo xalaal u tahay oo isu qurxinayso oo ay isla gaar noqonayaan oo gurigii isla deganaanayaan waatu uu soo ceshan karo markaa wixii zawjo ninkeeda uga bannaanaayoo dhan inay uga bannaan tahay ayay u arkaan maxaa ku haray markaa shaaficiyadii uu halkii hore taagay tasixu bilqowli bilaa dizaaci kaa aan laysku haysan ayay ku hadheen waxan dambe oo dhan waxay leeyihin waxba kama jirayaan xataa walow biniyati alirtijaac haddii ay xataa tahay inuu soo ceshanayo jimaac baanu samayn karin kuma istibtaaci karo lama khalwoon karo ma eegi karo taxrumu calayhi taxriima almabtuuta ayay shaafici ka soo naqliya waxay xaaraan ka tahay sidii tii mabtuutada waa tii saddexda loo dhammaystiray siday xaaraan uga noqotay ayay rajiyadu xaaraan uga tahay intaan usoo ceshiyo marka khilaafka intaa lagu xamalinaya gabadhan dee nikaaxeedii waxbaa ka noqday oo ma aha haddaba waxaan ka noqday halkuu muxuu yahay baa laysku qabtay markaa maalikiyadan iyo iyo xanaabiladani wax axkaamaba halkaa kamay ratibina waxay yihahdeen waa sidii zawjada u laakiin waxaa keliya ka ratibay waa inay annaha jaariyatun ila inay baa-inna noqoto ayay usii socotaaye way sii jeedaa uune laakiin wax axkaamtii iska bedelay ma jiraan bayli shaaficiyadiiyo maalikiyaduna waxbaa isbedelay oo wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalika in araaduu islaaxa inay soo celiyaan xaggee lagu celinaya haddaanay meelba ka tegin oon waxbaba isbedelin halkee lagu celinayaa biila dhaxalkii way leedahay nafaqadii way leedahay sakankii way leedahay ilaagii waa laxaaqaya alaaqi waa laxaaqaya waxaan ay weyday lagu celinaya waa maxay bu de meesha waxaan ahayn anagu aanu halkaa keeno ma ahayn gabadhan xalaal ma aha saas buculatuna axaqu biraddihin halka lagu celinaya markaa ay ka tagtay waa xalaalnimadii meel kaloo loo celiya meesha ma jirta yidha markaa deetna maalkiyada ada maxaa lagu soo celinaya markaa maalkiyada shaaficiyadii isku qabanayaan waxaa lagu soo celinayaa eh, bificlin maca niya iyo bilqowm ayuu maalig leeyay shaaficin wuxu waa bilqowm wuxuu yidhi eh, marka hadda imika qolya wax badan baa iska dhaca qolyo maalin dhexdaas idin soo hadlay eh, malaha inta uu furay ayuu haddana iska jimaacay iyagoo niyatu rujuuc iyo waxba toona aan niyoonin eh, inay markaa arrintan dee dembi tahay buu ka aaminsanaa sanawaad kadib baa lagu yidhi hadday arrintaasi dhacday waxaaskaagi marka kaasoo kale ictiqaadkiisii baan ku dhaqayna madhabkaa shaafici maadaama uu sidii shaafici u qaba u ictiqaadsanaa in meeshaa rujuucna aanu jirin waxbana aanay jirin ayuunbay noqonaysaa lakin haddii inta dee aan intaan xukun dhicin hadduu qaadi xambeliya u tago waa laga yaaba oo dee usoo xukumo hadhow toole dee markaa eh, gurin mayno lakin intaan waxbaa xaakim loo tegin ictiqaadkiisii waa inu ku shaqeey wuxuu yihi tasixu bilqowli bilaa nisaaci wacinda maalikin bilistimtaaci biniyati rajci niyadaas waa inay jirto maalikiyada agtooda walinucmaani nucmaan agtiisa kaaxmado shaybaani weyaane biwaihaa ayuu ku xasilayaa walow biduuni niya weeya wa kullu daa waxaasoo dhan muxaramun lishaafici agtiisa xaaraan buu ka yahay maadaama bilkalaami lam yuraajici mar haddii aanu hadal ku soo ceshaninoo rajactukii aanu odhanin wamaalikun xarama maalinuu taxriiminaya waxaasoo dhan maa lam yusmici inta aanu go-aansan rajcataha inuu soo ceshanayo fa cindahaa lam yamnaci markaasaanu diidaynin inuu markaas sameeyo wman tزwج غayrahu id tajhaluu rajcatahu fada nikaaxu yabطl wmaaliku صaxaxahu in dakla biha waqiila canhu صaxa musjala gabadhii waa la soo ceshaday laakiin looma sheegin haddaba waman tazawaj tatazawaj weyaan taadii horaa gode tanazalu malaaikatu wاruux waman tazawaj ay tatazawaj gabadha guursata غayrahu nin kale id tajhalu iyadoo maadaama ay ka jaahil ahayd rajcatahu soo celinta uu soo celiyey fada nikaaxu guurkan dambe yabطlu mid buraya weeye wmaaliku saxaxu maalik waa tasxiixiye in dakhala bi haddii kii dambe la aqal galay wa qiila waxaaba la yidhi canhu maali waxa laga soo guuriyey saxa busjada mulaqan ama ha la aqal galay kii dambe ama yaanu la aqal gelin kaa dambe nikaaxiisu ma asaxay gabadhii baanu uga sheegin wuu soo ceeshaday markhaatiyana waa u samaystay laakiin nigaaxu u gushiyey waa xoogaa da waa lasku yarkacsanyaho hoostanu ka doonaya inaan ka way iska cidda baxday dee waaba lasoo hoostaaba khutaabtii ka timi wuxuu ku warhayan un cabdigii oo dhacay oo gabadhii la guursaday waanigiiku soo ceshaday nikaaxaasi muxuu noqonaya marka markhaatiyadii si uu keeno dabcan markhaatiyalaaan la aqbali maayo ilaan imika mara ciddadii dhammaatay weeyaano man malaka insha malaka aliqraar waman laa falaa imika inshaau arajca suuragal maaha mar hadday inshaau rajca aanay suuragal ahayn aliqraar birajcana lama aqbalayo markaa maxaa ugu baahanaya markhaatiyo markhaatiyadiisina wuu keensaday markhaatiyadiina waa ogi maxaa la yeelayaa jamaahiirtu waxay leeyihiin nikaaxa dambe waa faasi ma ansaxayo waayo zawjo ayay ahayd ninkeedii hore lagu celina imaamu maali laba qowl buu leeyahay qowl waa ka muwaaa ku qoran oo wuxuu le kaa unbaa soconay qiila canhu saxabu sjaladin muwaaa waaba sidii ku sheegay cumar buu balaqani can cumar bin khataab leeyahay in markaa waxa weeyaan kaa dambe nikaaxiisun u soconayo kadib buu leeya hada axsanu maa samictu wixii aan malay adiyad masladan aan ka maqlay wixii ugu fiicnaa wey taasuu markaa ku tegaya mua marku maarata laakiin muctamadka madhabkiisu waxay leeyiin wuu ka noqday bay leeyiin kastoo laysku haysto rujuuciisaasi way qaarkood leeyiin muwaiisa ilaa aakhiri cumri baa lagu dul akhriyay kamanu bedelin oo hadduu ka noqday wuu ka bedeli lahaa madhabkii markaa eh, maalikiyadii waxaa u muctamada in qabla dukuul iyo bacda dukuul la kala saaray qabla dukuul waa la fasakhayaa kan kii hore ku noqonaysaa bacda dukuul haddii ay tahayna nikaaxii waa la daynayaa markaa nadaairna way leeday masaladiio mafquudkii la xukumay deetana xaaskiisii nin kale loo dhisay ee haddana kii soo noqday iyaduna sidan oo kale ayay markaa maalikiyadu ay ka qabaan waxaa lamida ktii islaantay islaantay ninkeeduna u maqnaa gaalnimay ka ogey way cidda baxday nin iska guursatay kiibaa wuxuu soo cadeeyey inuu horteed islaamayba iyaduna waa sanoo kale wamaaliku صaxaxahu in dakhala biha waqiila canhu saxa musjala wamantabin fiiha dibinbaa ina ku noqota bicadadin tiro cadad alaqaadkii weeyaan dalqaduu tiru dhammaadee falaa tuxalu taa lama xalaaleeyo ilaa bisawjin hayrihi nin kale oo ay guursato mooyaane kaasoo bihaa dakhala la aqalgala muqayiban xashafatan isagoo markaa xubinkiisii qaybtii xashafadii ku maqnaysiinaya markaa xubinkeedii wa warada waxaa ka soo arooray can isaciidayni laba saciid kafaaan yacqida inuu caqdunikax la sameeyo ayaa ku filan yani jimaac shardi ma ah waa saciid ibni musayib iyo saciid ibni jubayr ayaa waxaa laga sheegay jimaaca ku filan xataa tankixa baa lasu haya xataa tankixa zawjan hayra tankixa macnaheedu waa maxay ma mise waa wadcigii markaa qolyahan jumhuurku waxay leeyihiin waa caqdigii iyo waigii oo isla socda oo xadiikii xataa taduuqi cusaylata yaduuqa cusaylataki ayay kusii adkaynayaan xanafiyaduna marka horeba tankixada waxaa u asala bay hahdaan jimaaca jumhuurkuna cagsiga yihahda markaa eh, saciid ibn musayib arrintani isaga way ka sugan tahay inuu yii nikaaxaa ku filan caqdigaa ku filan eh, saciid ibn mansuur iyo halkaasaa ka warinaya ibnulmundir iyo ibn xasm iyo ka sheegaya saciid ibn jubayr xaawiga uunbaa ka soo naqliyey oo yii waqaala saciid ibn musayib wa saciid ibnu jubayr saas yihadeen ibnmudir wuxuu leeyahay cid ku waafaqday saciid ibnu musayib qowlkiisa ma ogi wuxuu yidhi washturia linzaalu cinda alxasani xasanulbasri agtiisa shardi waxaa laga dhigay inzaal yani in ninkii markaa biyo ka yimaadaan oo jimac keliya ilaaj keliya kuma filla buu leey wa rudda qolkaa xasanulbasri raxmatullaahi caleyh waa la celiyey fasharcu cala almaadi buniya sharciga dee ilaajka unbaa axkaamtu ay ka ratibanta ee insaalka kama ratibanto hadday noqoto ninku wxuu muxsan ku noqonayay gabadhu ay muxsano ku noqonaysay sidoo kale qusligu uu ka waajibayey waxyaalahaasoo dhan ilaajkaa ku fillaa markaa tanna waa sidii oo kale wa sharuhu haddaba shardi waxa u ah sixatu caqdi nikaaxu inuu asaxay oo haddii markaa nikaaxu uu faasid yahay ma asaxayo xataa tankixa zawjan hayrahu nikaaxa shareecadu ay ka hadlaysaa waa nikaaxii saxiixa ah wa nukira waa la diiday shardiga calaa qadiimi shaaficiyi shaafici qadiimkiisa marka lagu socdo famactubira lama shardiin oo shaafici baa qowl qadiima laho kol haddii nikaaxii faasidka ahaa xaggii axkaamta aynu nikaaxii saxiixa a siiyanayn xaggii nasabkii iyo xadkii oo aan jiraynin iyo meherkii oo ka waajibaya iyo aynu markaa axkaamtaasii yeelaynay kana axkaamta aynu yeelawaleydo magacii nikaax wuu wataa buuli wawauhaa fii naxwi xaydin xallala wawauhaa gabadhi in la jimaaco fii naxwi xaydin iyadoo markaa dhiiggii caadada le oo kale iyo dee wixii lamidka ahaa ayaa xallala xalaalaynaya oo ninkeedii cusbaayo guursaday haddii iyadii oo dhiiggiila uu u tago jimaacii u dhacay sababa kadibna uu kala dhinto ama uu dee furaba kii hore ma u xalaaloobaysaa oo wadigan xaaraanta ma xalaalaynaya haabay leeyihiin shaaficiye iyo iyo xanafiye maxaa yeelay de waa waun min zawd xataa tankixa zawjan ayr waa waun min zawd taxriimku waa maarata biamrin aakhare ma aha in maxalku aanu uu ku istimtaaci lahaa ee u bannaanayd aanu ahayn ma ahbay wamaaliku walxambaliyu ahmala maalik iyo xambaligii iyagu way ihmaalinayaan maarata jimaaca noocaasa oo xukun kama ratibayaan maadaama uu xaaraan yahay markaa jimaaci waxay ka rabaan jimaac kaamil ah sida nikaaxida looga rabo nikaax kaamila ah. xaggii zawjka ayuu haddana maalik kamaalkii ka raadiyeeyo ligayri maalikin kafaa sabiyu muraahiqun wa miluhu dimiyu qof aan qaangaarin oo muraahibku muraahia ilma yar waba jimaaci kari maaye qof muraahiq ah oo de waa nin weyn oo inan wey toban jir ko toban jir labiyo toban jir oo maarata dee jimaaci fahmayo wax jimaacay laakiin aan qaangaar ahayn kaasi kii hore ma u xalaalaynaya cinda jumhuur ha xataa tankiixa zawjan hayro uu soo gelay maalikiyadu kamaalkii jimaaca ay ka raadinayeen ee nikaaxna ay ka raadinayeen ayay zawjkana ka raadinayeen marka halka naqsi baa jira bay leeyiin war haddii naqsigaasi uu jiro ma xalaalaynayo wa milu dimiy kii dimiga ahna waa saasoo kale gaal baa guursaday gabadhu gaalad bay ahayd ahlukitaab bay ahayd kitaabiyin saddexii dalqodood ku furtay shan ku kala dhammaatee deetana gaaladoodii mid kamida guursaday haddana way soo kala dhammaadeen adigiima kuu xalaaloobaysa maalik wuxuu le naqsi baa jira ninkaasi waxa weyaan nusqaan baa ku jirta markaa ma xalaalaynay wa shartu caqdin cindahu an yalzama wadaka fii naxwi lkhasi an washardu caqdin cindahu imaam maalig agtiisa shardi waxa wey caqdigii an yalzamim caqdi laazima noqdo oo khiyaar ahaan ku jira ceebihii iyo waxyaalihii iyo waa inaan meesha jirin haddii laakiin ceebihii ay jiraan oo weli maarata khiyaaru meesha ka furan yahay nikaaxaasi ma dhammaystirna wadaaka fii naxwi lkhasi an taclama ninkii markaa khasiga ah maqsiga ahaa maaratay khasiyataynka laga jaray malaa kuma inaa soo darin cuyoobihii waa laysku khilaafsan yahay maarata khasigaasi gabadhii ma ku yeelanaysaa maarata khiyaar mise kuma yeelanayso maalikiyadu waxay qabaan inay ku yeelanayso shaaficiyadina waa qowl laakiin muctamid ma aha marka khasigii haddii haddaba ninka guursaday uu khasi yahay oo maarata khasyataynka ay ka go-an yihiin waxa caqdigiisi muxuu ku laasimayaa wadaaka shardigan wuxuu ku xasilaya luzuumkii uu ku imanaya fii naxwi lkhasi an taclama inay ogsoon tahay yani waxay guursatay ninkan iyadoo og inuu khasi yahay markaasay sidii ku guursatay marka waa cabdigu laazimaya khiyaar ma yeelanayso iidaa ku raalli noqotay markaa kaasi waa ku filan yahay saasuu leeyay laakiin haddii aanay ogeyn de markay ogaato khiyaar baa furmaya soo maaha kol haddii khiyaar furmayo caqdigiisu markaa kuma filaanayo laa yahbut lhadmu masalau lhadmi baa la hadmu alaqaat waxa la yidhaha baa jira hadmu alaqaat waa duminta burburinta dalqadihii ninkan saddexda gobolkii wan usoo dhammaadeen ay ninkan kale soo guursatay ninkan kale muxuu samaynayaa dalqadihii buu burburinaya markaa waa hadgu la yidhaahda kadib markay keedii ku soo noqoto maxay ugu soo noqonaysaa saddexdii dalqadoo dhamaystiran ugu soo noqonaya waa saddex cusub haddaba ka war wuxuu yihi laa yahbutu lhadmu hadmigaa iyo burburintaa dalqaduhu ma sugnaato idaa maa lam yubat alaaquha haddaan la dhamaystirin dalqadihiina waa cidda nucmaanin aman nucmaan agtiisa wuu sugnaan karaa ninkiioo gabadhii dalqad ku furay ama laba dalqadood ku furay ayay sidaa ku tagtay way cidda baxday nin kale guursatay way soo kala dhamaadeen keedii horey ku soo noqotay imise dalqadood buu ku qabayaa iminka jumhuurku waxay arintoogu dhannayd oo hadmiga shardigiisiibaa maqanoo in la dhammaystira marka hore marka tiradii markii hore socotay iyadoo aan dhamaan ayuu ninka kale soo galay waxba kama tarayo waana sida saxaabadu ay fatwoodeen fataawa saxaaba saasay isku wada raacda xanafiyadu iyagu waxay ka egeen arrin caqliya waxay ninka saddex burburinay dee laba iyo xabad uma daahay markaa awood buu u lahaa inuu saddex dalqadood eber ka dhigo markaa labadii iyo halkiina uu ka dhigayaa buu baab alcidad kasr cayn wey jamcu cidda شرط البناء لعدة الفراق بغير موت الزوج باتفاق فحرة ثلاثة الأقراء, ثلاثة الأقراء عدتها واثنان للإماء والظاهر لكلهن مكمل وحامل لوضعها تؤجل ومن خلت من حيضها للصغر أو يأسها فاحسب لها بالأشهر ثلاثة ونصفهن للإماء ومالك كالظاهري تمم والقرء طهرها وعند الحنبل والحنفي حيضة فلتكمل من غاب عينها لغير علة تجلس عاما ربعها ربعها للعدة والشافعي قضى لها أن تحبس كالحنفي الدهر حتى تيأس وعدة اليائس بعد تتبع وعنه حبسها سنون أربع ومستحاضة بلا تحير كذات حيض حالها لم تنكر وحكم يائس لمن تحير ومالك يقول عاما تنظر وسبعة الأشهر للأحناف يفتى بها مع شدة اختلاف وتهدم العدة, وتهدم العدة رجعة فقط والشافعي المص في قول شرط ويهدم الطلاق في المحلى فلتبتدئ أخرى كما تجلى إن عتقت رجعية تنتقل عدتها ومالك لا ينقل وبائن لم تنتقل وذكر لشافعي نقلها وهجر والمتوفى زوجها تؤجل لثلث عام ثم عشر تكمل وشطرت لأمة لجله والظاهر يتمها كما علم وإن, يغب وإن لغير علة لم تحض وإن لغير علة لم تحض فمالك بمدة الحمل رضي وذات حمل وضعها يكفيها وعن علي لأبعد منهيها واستوجب الإسكان والإنفاق رجعية وحامل وفاق وأسكن البائن غير وأسكن البائن غير الحنبل وزادها النعمان إنفاقا ولي وأجلت الوضع أم ولد حاملة منذ وفاة السيد وحائل بحيضة والحنفي قال بأقرأ الحرائر تفي ليائس أشهرها وأحمد كالشافعي قال شهر تقعد امتاعها بعد الطلاق يندب لمالك والظاهري يوجب وأوجب النعمان وابن حنبل في ذات تفويض بها لم يدخل والشافعي أوجبها ما لم تجد صداقها مشطرا في معتب العدد وجمع عدة ساشيغني وعدة عدة دمر كوي وحول شرط البناء لعدة الفراق بغير موت الزوج باتفاق وحول شرط البناء شرط أقل قلك أيها لعدة الفراق أصبنا عدة كلا تقع lagu kala tegayay biayri mowti zawji wax aan ahayn ninkii oo geeriyooday ninkii oo ka geeriyooday wixii aan ahayn ee ninkii xaaskiisii ay ku kala tagaanba si ay markaa u ciddo tiirsato maxay u baahan tahay in dukuul dhacaydeed dukuulka waxaa lamid aho halkan nadmiga aan lagu sheegin istidkhaalu maaihi ila imikana waaba tan qalabyada iyo waxyaalaha la keensan haddii markaa istidkhaalkii uu dhaco oo ninka biyihiisii ay markaa xubinkeedii gaaraan markaana de ciddadii waa loo baahanaya dukuulba yaanu dhicin waayo maqsuud kii ciddadu de maqsuud baa ihahdo tacabudina waa ilahay maarata baraat raximi hawlahana waa ilahay baraaturaximki hadda waa loo baahan yahay markaa haddaba haddii aan lalaba aqalgelin ninka biyihiisi gabadha gaadhin oo la kala tago ama khulci lagu kala tago ama alaaqa lagu kala tago ama faski ha lagu kala tago cidda ma jirayso haddii laakiin laysgaaday oo jimaac dhacay ama wax la xukunaa si alla sidii loo kala tagaba ciddaa waajibaysa ama khulciha lagu kala tago ama faskiha lagu kala tago ama alaaq lagu kala tago kol haddii aanay maarata waxa weeyaan nikaaxu ansaxay oo nikaax ansaxa u ahaa nikaaxi faasikaa iskada nikaax ansaxa kol haddii nikaaxu ahaa caqdi saxiixa uu ahaa maaragtay waxa weeyaan dukuulkaasina u dhacay ciddadii way waajibaysa nikaaxii faasidka ahaa laftiisa jamaahiiru lfuqahaa sida ay qabaan wadcushub buu noqonayaayo ciddo dhammaystira oo ciddadii nikaaxa caadiga ah oo kale ah oo saddexdii aqra'a ah haddii ay markaa dhiiggiiladaya arrimihii wixii oo dhan baa waajibay haddaba shartulbinaai shardiga aqalgalka ayaa liciddatilfiraaqi ciddatulfiraaqi u sugnaaday ciddatulfiraaqi firaaqi ku yimid bikayri mowti zawji zawjku in aan dhintay waxaan ahayn haddii zawjku uu dhinto dee shardigani meesha u ka baxaya oo haddii ninkii uu dhinto ama halala aqalgabadha ama yaan la aqalgelini ciddadii markaa iyadu way waajibi bitifaaqi wiil fa xuratun haddaba xuradii alaaatulaqraa'i ciddatuha ciddatuha alaaat laqraa ciddadeedu waa saddex qur'i qur'iguna wuxuu noqonayo uu inoo imanaya wahnaani lilimaai laba qur'i ayaa addoommihiina dee loo tirinayaa jumhuurku sidiiba u qaybinayaanoo kala barhkii bay ka dhigayaan deetana saddexdii dee hal iyo badh barhkii markaa wuxuu yaha la garan maayo waa la dhammaystiray laba qori baa laga dhigaya wاaahiri likulihina mukmilu daahirkuna asalkiisi buu taagan yahay inuu isku mid la yahay isaguna saddexdii buu u dhamaystiray wa xaamilun tii markaa iyadu uurka lahayd tuajalu liwadcihaa waxaa loo dibdhigaya ilaa inta ay dee ka umulayso waman khalat min xaydihaa tii haddaba dhiiggiina ka madhnaatay in dhiig balahay markaa yani waxa weeyaan abcan xaamilna ma aha xaamil ma ah dhiigna ma laha yaraan ay yartahay daraaddeed aw yasiha ama iyadoo yaais noqotayoo dee dhalmadalmadays noqotay faxsub lahaa bilashhuri alaaatan taa waxaad u xisaabisaa ood bila ugu xisaabisaa saddex saddex bilood uxisaabi walaa'i yaisna min almaxidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna alaaatu ashhurin walaa'i lam yaxidna wey labadaaba waa la ysku daray lam yaxidna waa ku yereraa isnana waa kuwii waaweyn saddexaasaa loo tilmay wa nisfahunna lilimaam addoomihiina intaa barhkood u tiri oo maxay noqonayaan bil iyo bar soo arki mayse qolyaha qaarkood baa laba bilood gaadhsiiyey laakiin waxaa muctamad ka dhigaya shaafiyadiiyd waa muctamada marka maalikiyada laga reebo soo socda waxa u muctamada bil iyo bar waayo labadii bilood saddexdii bilood waa la qaybin karaya bil iyo shan iyo toban cisho ayaa dee laga dhigi karay wa maaliku ka daahiriyi tamama maalik halkan sidii daahiriyada ayuu buuxiyey oo saddex bilood bay tirsanaysaa buuyii maxaa uu kalifay inuu buuxiyo waa qowl shaaficiyada laftooda ku jira oo waxaa kalifaya waxay leeyihiin saddexdan bilood wax ka yar sida uurkii loo ogaado adag inay uur leedahay ba inaan la ogaan baa laga yaabo dabeetana inagii oo nidhi bil iyo bar ha tirsato markay bishii barkii tirsatay ay markaa xalaalood isu aragtay cid ay markaa waxa weyaan iska guursatay inuu uurma soo baxaa dhici karaysa markaa saddexda bilood halkan ha dhammaystirato waa saasy qurciga haddaba muxuu noqonaya wuxu uhi walqur'u tuhruhaa wa cinda alxambali walxanafiyi xaydatun maxaa qurci la yidhaahdaa qurci af carabiga duhrigana waa la yidhahdaa muddada ay gabadhu daahirka tahay ee labada dhiiggaa udhaxaysa waxaa kaloo la yidhahdaa muddada uu dhiigku socdo intaba duhri waa la yidhahdaa qori waa la yidhaahdaa haddaba aayaddu qulmuallaqaatu bi bianfusihina alaaata quruu tay ka hadlaysa la tirinaya waa kii markaa qolan waa shaaficiyadii maalikiyadii waxay leeyihin waa adhaarta waa duhuriyaday tirsanaysa xanaabilada iyo xanafiyaduna waxay leeyihin waa xiyadka oo xaydooyinka ayay tirsanaysa marka khilaafkoodii muxuu noqonayaa xaydada saddexaad unbay isku qabanayaan ma bilowgeeday ciddadu ku dhammaanaysaa mise dhammaadkeeda waa gabadhii markii iyadoo daahira la furay shaaficiyadii maalikiyadii waxay leeyiin duhrigaa way tirinaysaa xaydka xayd baa ku xigaya way iska dhaafaysaa duhriga ku xigay tirinaysaa isagana xayd baa ku xigaya way iska dhaafaysaa duhriga ku xigee kii lagu furay saddex ku ah ayay isagana tirsanaysaa kaasi markuu dhammaado dhiigga ugu horeeya ay hesho dhiiggii saddexaad markuu saa u bilaabo way xalaalayiin maaliki xanafiyadii bayre inta dhiiggaasi socdana ciddadii bay ka mid tahayo quriga ayaa wuxuu yahay xaydkii buu yahay markaa markaa iyadoo daahira la furay weli ciddadii may bilaabno ciddadii waxay ka bilabsa markay u horreysa dhiigga hesho dhiiggii markay hesho ayaa kow ah haddana mar labaad markay hesho waa laba mar saddexaad markay hesho waa kii saddexaad ha dhammaysato markuu kaasi dhammaado oo afraad uu bilaabmo markaasa ciddadeedii ay dhammaatay ixtijaajaadkooda iyo way badantahy qolyahan waxyaala xujaysanayaan waxa ugu horeeya faaliquuhuna licidatihina gabadhiina duhri ha lagu furaalay haddii xaydka un ay ka bilaabmayso ciddadu taaliquuhuna licidatihina ay libtidaai ciddatihinna sida maarata waxa weyaan tafaasiirtuba ay tahay ciddadeeda bilowgeeda u fura marka in duhrigii haddaan la tirinaynin de ciddad waxaynu ahaalahayd in layna yidhaahdo marka xaydku saa uga imaadda fura markaasaa ciddadu ay tahay qolyahan kalena aahaar saxaabo iyo ijlisi qadra maa kaanat mkusi aw mkusi qadra maa kaana taxbisuki aqraauki halkaasi waa xaydki bitifaaq si kale looma fasiri karo intii maarata ku xabisi jiray qurciga qolyahan kale haddana dhinac kale kasoo wareegan waxay yihahdeen qurcigu markuu bimacna duhr yahayna quru' baa lagu jamciya markuu bimacna alxayd yahayna aqra' baa lagu jamciya marka ixtijaajaad aada u dheer ayay leeyihiin waa masale markaa xaggii ishtiraagii lafdiga ka timid man qaaba xayduhaa ligayri cilati tajlisu caaman rubcuha lilciddati man qaaba xayduhaa gabadhii haddiiba dhiiggeedii la waayo oo uu maarata maqnaado liayri cilati liayri cilatin macruufa weeyaan de kule waxun la tegay laakiin cilad aynu garanayna iyadoo jira cilad aynu garanayna maxay noqon kartaa inay ilma nuujinayso hadday ilma nuujinayso waa laogayo radaacaas ayaa dhiiggii kaxeeyey waa wax la fahmi kara kaas laakiin gabadh markaa cilooyinkii dhiiggu u tegi jiray ee la yaqaan xaamiladiibu ka tegi jiray maarata murdicdiibu ka tegi jiray kuwii noocaa ahayd iyadoo aan ahayn ayaa dhiiggeedii la waayay haddaba taasi tajlisu caaman sanad bay fadhiyaysaa rubcu haalilciddati rubc ka mid a sanadkaa ayaa ciddo ah marka macnaheedu waa maxay sagaal bilood oo hubsasho abay horta gelaysa sagaalkaa bilood markay dhammaadaan oo qaalibu muddatilxamli ahaa markii markaa uur ku soo bixi waayo ayaa waxaa laleeya hadaba iminkaa la xukumay calooshaadu inay maran tahaye ciddadii saddexda bilood ahayd ee iska iyo sakhiiradu kuwii bilaxaydka ahaa ay tirsan jireen tirso deetana saasuu markaa labiyo tobankii bilood ay dee ugu go-ayaan man qaaba xayduhaa ligayri cilati tajlisu caaman markaa eh, tii laakiin licila ay u maqnayd murdic weeyaan iyadoo murdicabuu furay dee waa caadi alaaatu qurooyiibay tirsanaysa maxay sugi haddii sanadba ay heli weyda waa caadi ciddadii weli way ku jirta markii ay ka koowaad hesho unbaa kow ah intaasoo dhan isagu soo ceshan karaya haddii markaa dee waxu harsanaayeen wuxuu yihi marqaaba xayduhaa ligayri cilati tajlisu caan bay fadhiinaysaa rubcuhaa lilciddati rubceed baa ciddadii washaafici qadaa laha an tuxbasa shaafici wuxuu xukumayaa gabadhani in la xabiso in la xabiso laga wadaa yani inay fadhido oo ciddo un ku jirto kalxanafiy xanafigii buu lamid yahay addahra weligeed way fadhinaysaa xataa tayasa ilaa iyo ay gaarayso sinulyasi sinulyasi ka bilaabmaa waxay rajaxayaan labiyo lixdan marka lixdan iyo laba markay dadeedu gaadho intaa way fadhiyaysaa kadibna weliba haltan halkaa laguma sii daynine waciddat lyaa'isi bacdu tatbacu ciddadii haddana yaaiska waa saddexda bilood ahayd ayaa xagga dambe kasii raacaysa waxaa leeya markaa iminkaa waxaa la xukuma inaad yaais tahay xukunkunbaa udhacaya markaa xukunkii markuu u dhacna waxaa leeya deetana ciddadii yaaiska tirso waay xanafiye iyo shaaficiya halkaa la maray gabadhaas qolyahaa kalena waxay yidhahdeen waa iska fadhiyaysaayo qolyihii markaa dee ay saxaabada qaarkood futwoodeen afar sano ay fadhiyayaan iyo maaragtay waxa weeyaan tan lafteeda fataawaha qaarkood saxaabadii laga soo guuriyey iyo waxyaalahaas marka waxay yhahdeen muddada intaa leg sugi karo way adag tahay soddon jir baa maaragtay waxa weeyaan lagu furay ama labaatan iyo shan jir dhiiggiina way weyli ilaa lixdan iyo laba intaad ka jirayso maad ka gaaraysa iska fadhi waa xaraj maa jacala calaykum fi diini min xaraj xaggaasay qolyahaas ay la marayaan qolyaha kalena waxay leeyihiin de waxa weeyaan kitaabka ilahi sunna nabiga wax ka qaadanayn iyagiina waxayna yidhaahdeen gabadh ama saasay noqotay mataasay noqotay mataasay noqotay tani waa daatu aqra gabadh dhiigga heli jirtay bay ahayd kor haddii dhiigga heli jirtay waxaan iminka qaadayna ma garanayno dee way sugiy ilaa iyo inta ama dhiiggii helayso ama de ay yaaiskii noqonaysa yaais ma aha sindigeedii mamay gaadhin sakiiro aan weli xaydina maaha dabcan haddii gabadha dhiiggu uu ka tago yani yaraarteediiba haddaanay dhiig helin u jiraan dumarka qaarkoodoo maalan ay odhanayaan xaabtaadu mabay qaangaarin oo jirkaagaa kala koray wax noocaasa oo aan dhiiguba ka iman jira taasi labaatan jir ma noqoto soddon jir ha noqoto kol haddaan dhiigba weligeed ka iman walla in lamio xidna unbay la xukun oo iyadu waa saddexdii biloodu laakiin tan dhiigga heli jirtay wata laga hadlaya tan dhiigga soo heli jirtay deetana halka dhexe ku weynay weyaan marka waxay leeyiin aggii qolahaana inoogumay biirin kuwana inoogumay biirin kitaabki ilahay wax kale anaga uguma hayn wuxuu yidhi wacidatulyaay sidaa bacdu tatbacu xagga dambe kasii raaci wa canhu waxaa kale oo shaafici laga soo guuriyey xabsuhaa sinuuna arbacu muddada la xabisayaa waa afar sanadood intii laga soo guuriyey saxaabada qaarkood mafquudka sawjatulmafquudka iyo waxyaalahaasi afartii sanadood ha sugto haddii afartii sannadood ay dhiiggii weydo markaa deetana markaa saddexdii bilood ha tirsato wuxuu yidhi wamustaxaadatun bilaa taxayuri kadaati xaydin xaaluhaa lam tunkari wuxuu yidhi wamustaxaadatun gabadhii dhabarfuran ku dhacay ee dhiigguuni ka socday ee la alaaqay maxay tirsan iyadu dhiiggii la istaagaye laba u kala qaado bilaa taxayurin tii bilaa taxayurka ahayd ee wax kala garanaysay waqtiga xaydkeeda iyo waqtiga duhrigeeda u kala soocnaayee kadaati xaydin xaaluhaa lam tunkari waxay la mid tahay mid dhiiggii caadada helayso aan xaaladeeda la inkirinoo xaaladeedu ay dabiici tahay oo aan xanuunbahaynin ayuunbay dee lamid tahay oo de wixii la tirsanayay unbay ilan duhrigeedi iyo xaydkeedii baa kala sooca de markaa iyadu sidii hore alaaatu quruwi ayay tirsanaysaa ama xaydkaa tirise ama duhrigaa tirise wa xukmu yaaisin liman taayaru tataxayaru wey taadi waba go-an wa xukmu yaaisin yaais xukunkeed ayaa liman mid u sugnaanaysa taxayaru tataxayaru ti mutaxayarada ahayd aan waxba kala soocay kala soocayn n kala garanayn iyo uhri kala garanayn caadiya uhri kala garanaynin taasi xukunkii eh, yaaiska oo saddexda bilood ahay ayay tirsanaysa marka halkan waa fududeyen maca shaaficiyadu waa fududeeyeen oo mutaxyarada aada u dhibi jiray way fududey halkan waxay yidhaahdeen dee waxaynu ognahay sida caadigaa ah, bil kastaba in xayd ku dhex jiro markaa kol haday sidaa tahay saddexdii bilood way ku fulayin bay idhahdeen wamaalikun yaquulu caamun tundaru imaam maalik isagu wuxuu leeyahay waxba laga yaaba inaanu dhiiggiiba helin waxaana dhabarfuran iska yahay uurbaynuu soo baxaa dhici karta sanad baa la daynayaa buu leeyahay sidii tii halkaa uu soo yii man qaaba xayruha liayri cilati tajlisu caaman uu soo yii oo kale ayuu halkana yii tajlisu caaman wsabcat ashhuri lilaxnaafi yuftaa biha mac shidat ikhtilaafi wa lashhuri toddobada bilood lilaxnaafi axnaaftiiba u sugnaatayoo yuftaa bihaa waa lagu fadwoodaa mac shidati ikhtilaafi iyadoo ikhtilaaf daran waxaafida dhexdooda ka jiro laakiin inta muftaabihiga noqotay alkamaal ibn alhumaam fadxiga uu ku sheegay qolyahan kalena ay soo qaateen ibn caabidiin iyo kayrkiiba waa toddobadaa bilood bay tirsanaysaa oo duhrigii bay laba bilood ka soo qaadeen xaydkiina aarul xayd oo iyaga toban maarata u ahaa deetana saddex dhiib aa bil iyo saddex duhri oo iyaguna lix bilood noqonaya toddobadaa bilood bay tirsanaysaa watahdib cidata rajcatu faqad washaaficiyu lmasa fii qowlisha watahdibu lciddata ciddada waxaa burburisaa oo meesha ka saarta rajcatun soo ceshi faqad keli ah oo aan wax kaleba la socon waa ku soo ceshay hadduu ihahdo ciddadii way baaba'da waan ku furay waa dana ka dabageeyey ciddo cusub baa bilaabaysa washaaficiyulmasa fii qowlin sharat shaafici taabasho yani waa jimaac ayuu qowl baa qadiimi uu ku shardiyey oo waan ku soo ceshaday markuu yidhaahdo masaasay ciddadii ku dhammaatay rajciyadu oo hadduu furiin cusub la yimaado ciddo cusub bay bilaabaysaa mise ilaa uu jimaaco ciddadii ma ma burayso haddii intuu soo ceshado isagoon jimaaco inuu dalqad kale ka dabageeyo ciddadii hore unbaa sii soconaysa ayaa markaa laysku hayaa jumhuurku markaa waxay leeyihiin kol haddii rajca ay meesha timid nikaaxii hore ee jimaacu uu ka dhacay unbay ku noqotay ila jimac cusub ma ma aha nikaax cusub maaha bayliin waxaana nikaax cusub ma aha oo jimaac u baahan dukuul uma baahan markaa ciddadii hore maaha tu cusub baa bilaabmaysa qowlkan qadiimkan shaafici soo ceshigii waa tan la isku hayo waa tan makhadkiisu hal irajcatu fii xukmi ibtidaa aw fii xukmi istidaam waa makhada axkaam dhowray ka ratibanto mise sidii istidaamadaa loola dhaqmaya mise sidii ibtidaaga oo haddii gabadhan inta ciddadeedu ay dhammaato uu soo guursan lahaa oo isagoon jimaacin uu furi lahaa ciddo mabay lahaateen dee ilan wuxuu noqonayaa nikaaxun laa dukuula fiihi buu noqonaya nikax bilaa dukuul uu noqonaya laakiin hadda tan ishkaalka jira waa maxay ciddadeedii way socotay waa la soo celiyey nikaaxii horeba kusoo noqotay nikaax cusub maaha nikaaxa horena dee dukuul baa ka jiray markaa alaaqan dambe wuxuu dhacayaa waa alaaqun fii nikaaxin madkuulin biha fiihi markaa ciddo cusub ayay bilaabaysa saas jumhuurku leeyi tii baa ka duwan markaa adugeyada ah, mukhtalicada ahayd ee baa-inka ahayd haddii ciddada dhexdeedii uu soo guursado oo haddana isagii jimaacin uu furo taasi ciddadii bay wadaysa waayo dalaaqan dambe dee nikaaxii hore maaha waa nikaax cusub nikaaxan cusubna jimaac male marka wax alla wax isaga ciddo oo ka ratimaysaa ma jirto ciddadii hore hadday wax ka dhiman yihiin unbay dhammaystiri haddaan waxba ka dhimayna de marka waxa weya xalaal baaba iska noqonaysa wuxuu yidhi watahdimu lciddata rajcatun faqad washaaficiyu lmasa fii qowlin sharad taabasho ayuu yanimaska marka jimac baa laga wadaa fii qowlin sharad ayuu qowl markaa ku shardiyey wayahdimu alaaqu fi lmuxalla wa fi lmuxalla muxallihii waxaa ku qoran yahdimu alaaqu alaaqa laftiisa ayaa ciddadii hore burburiya oo intuu furay oo ciddadii ku jirtay ayuu haddana dalqad kale ka dabageeyey markii uhri uhrigii hore u dhammaaday maalan oo duhrigii labaad ku jirto buu dalqad kale ka dabageeyey saddex cusub bay bilaabaysaa buuli xaguu ka keenayaa wlmuallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru muallaqaad cashu talaqay ku xidhan tahay buu leey markaa dalqadaa dambe ee dhacday unbaad kulma kasii bilaabaysa isagu saasuu leeyahay laakiin jamaahiirtu waa ku diidayin arrintaas isagu markaa muxuu le faltabtadi ukhraa mid cusub ha bilowdo kamaa tajala sida muuqatay in cataqat rajciyatu tantaqilu ciddatuha wamaalikun laa yanqul in cataqad hadday xor noqoto rajciyatu mid rajciyay tantaqilu ciddatuha ciddadeedu way gudbaysaa oo tii xaraa'irta ayay u gudbaysaa iyadoo ciddadii addoomaha tirsanaysa baa la xoreeyey ciddadii xaraa'irtay tirsanaysaa waay wamaalikun laa yanqul imaam maalik isagu ma naqlinayo wuxuu le inteedii horbay dhammaysanaysaa ilan faa'iide kalubaa usoo kordhay laakiin ninkani wixii uu ku lahaa waxa weeyaan waa uun halkiisii markaa dee maalig agtiisa de waxay nafci yeelanaysaa wixii aan saddexda bilood ayn saddexda bilood addoonta iyo isugu mid ahaayeen addoonta iyo isugu mid u ahaayeen iyo iyo xuradu laakiin waa wixii kale quruda iyo waxyaalahaas wey wuxuu yidhi wabaa'inu lam tantaqid hadalkaa aan ka hadlaynaa waa waa rajciyadii weeyaan ama tii baa'inada ahayd lam tantaqid lannahu laa sulata lizawji caleyh wax sulto uu kuleeyahay ma jiro nikaaxaasi wuu dhammaaday maaragtay waxa weeyaan intii ay tirsanaysa unbay tirsanaysaa iyadu wax markaa intiqaaba ay samaynaysaa ma jirto rajciyada unbaa gudubtaa waxaa la mida oo nadmigu aanu sheegino muhim ah iyadoo rajciye ah hadduu ninkeeda dhinto oo ciddadii rajciyada ku jirta hadduu ninkeedii dhinto halkaa iyada way isla ogol yihiin in ay u gudbayso ciddadii wafaadka way ka gudbaysaa ciddadii alaaqa way ka gudbaysaayo waxay u gudbaysaa ciddadii wafaadka oo afartii bilood iyo tobankii habeen ayay halkaa ka bilaabanaysaa taa iyada way gud laakiin hadday baa'ino tahay de markaa ma gudbayso alaaq baa'inkeeda ku jirta ayuu ninkii dhintay calaaqa isku malaha halkanna wuxuu ku yiri wabaainu lam tantaqil tii xorowday baayinka ahay ma gudbayso waukira lishaaficiyi naqluhaa qowl baa jira markaa shaaficiyada ay soo sheegaanoo shaafici u sheegaanoo in tan lafteeda baa'inada lafteeda la rarayo oo maarata ciddadaa cusub ee soo korodhay ama hawsha cusube soo kordha ee taiir ku yeelanayso laakiin wahujira qowlkaasi mid laga haajiray weyaan wlmutawafaa zawjuha tuajalu halka wuxuu ka gelay markaa ciddat lwafaatka intaa hore maxay ahayd ciddat lmufaaraqati fi lxayaa baa la yidhaha tii nolosha lagu kala tegey wlmutawafaa zawjuha tii ninkeeda laga oofsaday tuajalu waxaa loo mudeeyaa liulfi caamin sanad uluskii waa afar bilood uma cashirin haddana toban maalmood oo ama toban habeenoo takmulu dhammaystirmaysa marka waa afar bilood iyo toban cisho washuirat liamatin adoontii waa loo kala qaybinaya laabiloodii toban cishay noqonaysa lijullihim culamadu badankoodsay qabaan waahiri yutimuha kamaa culim daahir waa dhamaystiraya sidii la soo ogaaday de waa asalkiisi wain ligayri cilatin lam taxidi famaalikun bimudat lxamli radi wain haddii lam taxid gabadho ay markaa dhiigii u heli weydo mutawafaacanhayi weeyaan ilati kale waan ka soo baxnay marka mutawafaacanhay baan ka hadlaynaa liayri cilatin cilal aan la garanayn iyadoo markaa cila maarata wax xaydkeedi bixiye aan la garanayn murdicna aan aynsanna aanay ahayn baa dhiiggii ay iska weyn afartii bilood iyo tobankii habeen way dhammaysatay dhiigna iskumay arag famaalikum bimuddat lxamli rad maalig wuxuu leeyahy sidaa ku joogsan mayso waxaa dhici karta uur qarsooni inuu jiro il hadday xaamil ahaan lahayd wadcelamli bay tirsan lahayd sooma marka muxuu leeyahay famaaliku maali radiya wuxuu ku raali noqday bimuddat lxamli oo imse ahay de sagaalkii bilood sagaalka ha dhamaysu sagaalka ha dhamayso marka hadii dhigi khalaas wadaatu xamlin laakiin jumhuurkii kale waxay leeyihin de haddaan waxba ka muuqanin afar bilood iyo toban habeen wax waa lagu ogaadaa haddii wax alla calaamadoo ka muuqataa aanay jirin dhiig bayaanay arkine ciddadeedii way dhammaatay allahuma haddii irtiyaab uu yimaado irtiyaab waa shaki hadduu yimaado oo caloosha ay ka shakisan tahay marka way u diidayaan waxay eegayaan irtiyaabku goormuyin fii anaa ilcidda mise bacd alcidda haddii bacd alcidda uu yimid shaaficiyadu waxay lein waa karaaha w inay guursataa xaaraan kama aha waayo ciddadii waa dhammaatay khalaas laakiin fii anaa'i alcidda haddii shakigu uu ku yimaado way xarimayaan inay guursato marka afartii bl tobanki cisho dhamaadaan mar haddii weli shakigii uu sii socdo waxay ka shakisantahay ciddadeedii bayna dhammaatay walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan ciddadii ay ku jirta in weli ku wuxuu yidhi wadaatu xamlin tii markaa uurka lahay oo wtawxi wadcuhaa inay markaa ilmihii umusho ayaa yakfiiha ku filan isla habeenkaaba hadday umusho u dhintay saasay markaa xalaal ku noqotay wa can cali liabcadi nunhiiha cali bn abi aalib waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi nunhiiha yani nuusila waxaynu gaadhsiinaynaa liabcad abcad lajalayn oo aayaddan waladiina yutawafawna minkum ydaruuna azwaajin yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra wafaadkiibay ka hadashay kumay qaydin xaamil iyo hayru xaamil aayadan kale wawlaat laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunana mualaqaad bay ka hadlaysay labada suuratu alaaq weeyaanbe mualaqadii xaamilka ahayd iyay ka hadashay iyaduna marka siyaaqaa mualaqaa lafdigu laakiin waa caam wawlaat laxmaal lafdigu waa caam laakiin siyaaqa aayaadku ay ka hadlayeen ayaa alaaqa markaa ma dhici in la yidhaahdo tani dalaaqunbay khaas ku tahay wafaadkana waxa weyaan waa halkaa aayaddeedu xaamil iyo ayru xaamilba suuratulbaqara ayaa laga qaadanaya bari laba un baa la baray masle saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen halkana way soo geli karaysa halkana way soo geli karaysaa abcadu kolba tii durugsan ha qaadato ilan waa laba aayadood oo labadiiba ay lafdigeedii soo gelayso markaa ixtiyaadka ha qaadato laakiin jamaahiirtu <coughs> aayadan suuratu alaaq ayay ku takhsiisiyeen aayadda suurat lbaqara mid kastaaba waa caamatu biwajin khaasatu biwajin weeyaan laakiin de xadiidkii gabadhii sumaycat alaslamiya ayaa faysal noqday oo arrinta kala saaray wuxuu yidhi an ali waxaan ka warinaye saxaabada qaar kaleba liabcadi nunhiha waxaan gaadhsiinaynaa abcad lajrayk halkana waxaa markaa looga hadlayaa haddaba xuquuqdii gabadha markay nafaqada markay ciddada ku jirto maxay xuquuq leedahay wastawjaba aliskaana walinfaaqa rajciyatu wastawjaba iskaana hoy waxa yeelanaya in la dejiyo walinfaaq la nafaqeeyo rajciyatu baa yeelanaysa iyadu nafaqadeedii iyo sakankiiba sidiiba ugu soconayaan qaadir kuma jiro waxaamilu tii uurka lahayd yaani rajciyaba ahaanine iyaduna labaduba waa u soconayaan wifaaqan hadal la-aan waayo askinuuhuna inta la yidhi dejiya ayaa haddana la yidhi wain kuna walaati xamlin faanfiquu calayhin tan kalena xukmu zawjaad bay ahay halkaa markaa buran taagna wa askanalbaaina hayrulxambayn baa'inkii aan xaamilka ahayn baa laga hadlaya ila xaamilka waa laga soo hadlay baa'inadii aan xaamilka ahayn waxaa sugno siiyey wixii aan xambali ahayn wazaadaha nucmaanu infaaqan weliya nucmaan wuxuu weliba u raaciyey infaaq u raacaya weliba tabica weeyaan u raacaya iskaakii abu xaniifa wuxuu leeyay baainada lafteedu labadiiba waylaada axmeddan wuxuu leeyahy labada midba male shaaficiyadii iyo maalikiyadiina iskaankay leedahay infaaq ma waxaana markaa khilaafka dhaliye askinuuhunna waa shiguud min xayu sakantu dumarkii dee laga tegi baashiga la furay baa laga hadlay lagama hadalma xaamil baama ayru xaamil baama rajciya ma ayr rajciya askinuhunna waa si guud xadiidkii faatima binti qays baa isaguna yimido ay leedahay lam yajcal ya rasuul walaa nafaqata sukna iyo nafaqatoona ima siinin axmed markaa xadiidkiibuu qaatay aayaddiina ku takhsiisiy xanafiyadu askinuhunada way qaateen infaaqiina way u raadin koldi sakankii ay yeelatay nafaqana way leedahay bu oo in xuquuqdeeda ay weli sii jirto ayay sheegaysaa shaaficiyadii maalikadu way kala qaadeen askinuhunada aayadday ka qaadeen xadiidka faatima binti qaysna way ka joogsadeen sidii cumarba uu uga joogsaday yidhi laa nadacu kitaaba rabbina liqowli imra'atin laa nadri anasiyad am xafidad weliba waxay kusii cileeyeen gabadhan xadiidkeeda saciid ibn musayib oo yidhi tilka imra'atun fatanat innaas nabigu wuxuu ugu diiday suknaha waxay ahayd dadkiibay isku xumaadeen jaarkooda deetana saasaa meesha looga soo kaxeeyey may ahayn arintu in aanay sukno lahayn may ahayn iyada u fahamtay markii la kaxeeyey unbay u fahamtay in sukno iyo waxba toona aanay lahayn markaa walaa nafaqa tata way qaateen oo de meeshii la doonaba la dejiya hadday nafaqa leedahay waa loo soo qaadi lahaa laakiin suknihii arrin kalea looga kaxeeyey maarata looga makaxay sidoo kale aayadda way ka soo saareenoo wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhim halkaa mafhuumkiide xanafiyadu mafhuumkii baa ka qaadanay lakin jumhuurkii maxay leeyihi wain kuna walaata xamlin faanfiqu baa leeyihi marka haddaanay walaatu xamli ahayn inaan nafaqa lahayn aayadda iyaduna ka soo baxaysaa diigaan marka kuwii askinuhuna lahaa ayuunba haddan leyi wain kuna walaata xamlin faanfiquu marka waxay arrin tusinaysaa askinuhunada baainadii inay ku jirtay biilaan wa askanalbaaina baainadii waxaa subnaha siiyey hayrulxambali wixii aan xambali ahayn wazaadaha nucmaanu nucmaan wuxuu u kordhiyey infaaqa buure u kordhiyey oo weli raaci wa ujilat lwadci umuwaladi ti markaa umuwaladka ahayd iyada markaa istibraagi aggi umuwaladki arrimahaas maa laga hadlayo wa ujilad waxaa loo dibdhigayaa lilwadci ila lwadci ilaa inta ka umulayso umuwaladin mid markaa umuwaladoo sayidkii uu ka dhintay wey xaamilatun taasoo markaa xaamilo ahayd mundu wafaati sayidi baa looga soo bilaabay markii sayidkeedu uu geeriyooday wacibay markaa istibraageedi noqonaya waxaailun tii umuwaladkii markaa xaailka ahayd iyadu bixaydatin baa lagu istibraynaya istibraageeda xaydo noqonaya halmar markay dhiiggii hesho dee way xalaalowday way guursan kartaa ilan xorna way noqotay walxanafi xanafigu qaala wuxuu ihi biaqraa'iri lxaraa'iri tafi tafi waxay buuxinaysaa biaqraa'i lxaraa'iri xaraa'irtu aqra'dii ay tirsan jirtay oo kale oo wuxuu leeyahay gabadhan ile way xorowday marka istibraa maay waxay cidduu isu bedelaya sidii qof dumaroo ninkeedii ka dhintay oo kale ayay ugu weladku ay noqonaysaayo saddexdii bilood bay tirsanaysaa liyaa'isin ashhuruhaa umuwaladkii yaa'iska ahay yudda bilaheedii caadiga ahaa ayay markaa tirsanaysaa wa axmedu kashaaficiyi qaala shahra taqcud markaa saddexdii bilod bay tirsanaysaa wey xanafiyada iyo maalikiyada maalikiyadu marka horeba saddex bilood bay macaadoomaha u qarirayeen xanafiyaduna umuwaladka sidii xaraa'irta ayay dee ula dhaqmayeen waad soo aragtay maxaa kuu soo haray axmed iyo shaafici wa axmedun axmed ka shaaficiyi shaafici xaal lamid yahay qaala wuxuu yidhi shahran taqcudu bilkeliya bay fadhiisanaysaaba oo waa maxay meesha dee waxa wey waa istibra waxana ma aha ciddaba ma aha waxaa la hubsanaya un caloosheedu baa la hubsanaya marka xaydo tii dhiiga lahayd xaydo ayaa ku filayd badel xaydana hal bil baa aba imtaacuhaa bacda alaaqi yundabu intana wuxuu kaga hadlayaa mutcadii gabadha la furay u waajibaysay imtaacuhaa in mutca la siiyo gabadhii bacda alaaqi markii la furay ayaa yundabu la sunneeyaa limaalikin maalik agtiisa wاaahiriyu yuujibu aahiriguna waa waajib buu leeyahayba gabadh kasta oo la furay waa u waajib maalina gabadh kasta oo la furay waa u sun waay wawjaba nucmaanu wabnu xambali abu xaniife iyo ibnu xambal waxay u waajibiyeen mutcada fii daati tafwiidin tii markaa mufawadada ahay ee aan meher loo magacaabin oo bihaa lam yadkuli aanu la aqalgelin mufawado aan lala aqalgelin ayuunbaa mutcale bay yidhaahdeen washaafici awjabaha shaaficina wuu u waajibeeyey mutcada maa lam tajid haddii aanad arag iyadoo aragna noqon kartaa sadaaqaha meherkeedii oo mushaaran mushaar noqday fii mactumida sida la ictimaado u fiirso maalikiyadu waxay leeyihin mutcada gedigeeduba waa maxaa yeelay xaqan cala almuxsiniin baa idhahay ixsaankuna waajib mu ahayn marka horeba qolyaha kalena waxay leeyiin ixsaanku qeyb waajibana wuu lahaa qayb sunnaana wuu lahaa marka amar baa meeshan lagu bixiyey kol haddii amar lagu bixiyey ixsaanka inuu kii waajibka ahaa yahay ayaa markaa laga soo qaaday waay taasi waa ta haddaba yaale dumarkii iyo mutcale maalikadi waxay leeyiin jamiic lmuallaqaat وللمطلقات aيda dambe سورة البقرة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على